alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam asalaamu calaykum raxmat ullah waxaynu ku dhex jiray sifatu salaa gaar ahaan tashahudka amba atixiyaadka iyo aadaabta looga baahanyay baynu ugu dambeeyey xadiiska fadala bin cubayd radia allahu canhu qaal samica rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rajula yadcuu fi salaatih walam yumajid اllaha tacaala walam yusali calى nabiyi salى اllahu alayh wasalam faqaala cajil hada markii rasuulku uu maqlay alayh salatu slam nin salaadiisa dhexdeeda ducaysanaya oo aan lam yumajid illaha tacaala almajdu waa athanaa ilaahay subxana wa tacaala mu ammaanin oo ataxiyaatu lilahi iyo ereyadii lamidkaa lamu imanin walam yusali cala nabiyi sala la sl nabigana kuma saliin faqaala cajila hada wuu degdegay kaasi buu nebigu uri ala sla slam uma dacaahu faqaala idaa sallaa uu yeedho wuxuu yihi idaa sallaa axadukum markuu tukanayo midkiin falyabda bitaxmiidi rabbihi rabbigii mahadintiisa ha ku bilaabo inuu ilaahay ammaano u mahadiyo wahanaa'i caleyh hanaaguna waa tikraar aw takraaru اlxamd waa soo celcelinta mahadinta ammaanta oo la soo celceliyo matala alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim ilahay wuxuu idhaha markuu addoonku ha araxmaan raxiim ahnaa calaya cabdi marka hore alxamdu lilah maliki ywm اddiin majadanii cabdi wاhanaa'i caleyh marka almajdu wاthanaa waa isku mid halkan waa ammaan ka sii dheeraada xamdiga uma dabeetna yusalii cala nabiy sala allahu alayh wasalam nabiga ha ku saliyo uma yadcu bima shaa wixii uu doona ha ku ducaysto xadiiska sheekhu wuxuu soo qaatay tashahudka waa soo mareeye saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam marka labadaba labada tashahudba waa lagu daraya saliga nebiga alayh salatu salaam culimadu waxay u badan yihin saliga ka dambuun baa lagu daraya kee atixiyaadka dambe oo la ysku haysto ma rukniba ma waajiba culimada in badanoo kamid ina idhahdo waa rukni kuwa yihi rukni maahana waxay ka deliishadeen in asxaabtu xadiis soo socday baynu arki doonaa ay weydiiyeen rasuul allahu sideenu salaamta waanu garanay sideanu kugu sallinaa kan hore in lagu daro waa wanaagsanta lakiin haddiiba uu ka tago saliga nabiga aleyه الsalaatu wasalaam waxba u noqon mayso salaadiisa hadduu ka hore ka tago atixiyaadka hore hadduu saliga nebiga ka tago say culimadu u badan mooyaan laakiin ibnu baas oo kale culimadaasi waxay leeyihiin iyada culimo mutaqadiinta in badanoo kamid ihi eh. waa lagu daraya waana say u dhowdahay o de rasuulku muu kala saarin alayh الslat slam halkan xadiiskan muu kala saarin atixiyaad hore iyo ku dambo muu kala saarin وعن أبي مسعوud الأنصاaري رضي الله عنه qال وxuu uhi qاala بشhير بن سعد بشhير بن سعد ba وxu ya رasuul الlah rasuulki ilaahayow أmrna الlahu taعaalى أmrana الlahu ilaahay wuxuuna amray an نuصليa عalayka inaanu kugu salino kuu ducayno fakayfa sidee baanu nuصلي عalayka kugu ducaynayna anu kugu salinayna qaabkee fasakta waa aamusay nebigu عalيه الصلاة سلام ثuma qaala dabeetna wuxuu yihi intaa kadib qulu waxaad tirahdaan allaahuma ya allahu ilaahayow salli amaan oo u naxariiso calaa maxamedi nebi maxamed wa calaa aali maxamed iyo nebi maxamed qaraabadiisa kamaa sallayta sidaad u ammaantay ee aada ugu naxariisatay calaa aali ibraahima nebi ibraahim iyo ehelkiisiga wabaarik ilaahu baraka calaa maxamed nebi maxamed wacalaa aali maxamedin iyo maxamed ehelkiisa kamaa baarikta saad u barakaysa calaa aali ibraahima fi lcaalamiin caalamka dhexdooda aad uga doorateed u barakaysayd innaka adigu xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiya ayaa tahay majiidun dulmajdi oo sharaf iyo wanaag leh wasalaamu salaamtuna kama calimtum wa sad ogaateen sad garanaysaan weya taasi sad macnaa allahuma salli wasalim salaamtiina waad garanaysaa calayhi salaatu wasalaam markaa salaamtana waa idinka yaqaana dee ii salaamaysaan rawahu muslim wazaada ibnu khuseymata wuxuu siyaadiyey fiihi xadiiskan wuxuu ku kordhiyey muslim soo wariyey ibnu khuseymana wuxuu kusii kordhiyey fakayfa nusalli calayk sidee baanu kuugu sallinaa idaa goorta naxnu anagu sallayna calayka aanu kugu sallayno fi salaatina salaadayda marka xadiiska muslim muu sheegin salaad laakiin riwaayadda ibnu khuseyme ayaa waxay caddaysay inay su-aasha weydiiyaan fi salaa salaada dhexdeeda fakayfa nusalli calayk idaa naxnu sallayna caleyka fi salaatina salaada yada dhexdeeda markan kugu sallinayno maxaanu sameynaa xadiiska waxaa soo aroortay rasuulka alayh isalatu salaam inuu la joogay saxaabadiis qaar kamid mid a amba uu soo booqday gaar ahaan sacad bin cibaada gurigiisii dabeetana markaa bashiir binu sacaad oo gurigaa joogay baa su-aasha nebiga weydiiyey alayh isalatu salaam nebigu wuu aamusay waxoogaa ilaa aanu sinibidh hada su-aasha malaa inuu weydiiye may ahayn waayo rasuulku malaa uu karaahiysay dabeetana wuxuu yihi quluu allahuma salli calaa muxamedin wacalaa ali muxamed markaa salliga nebiga alayh isalatu salaam ee salaada dhexdeeda dhacaya weyaan xadiisku intaasa loo soo salawaadka ibraahimiga ayaa la akhrisanayaa fi salaa sida u wanaagsanina waa siyaabahan soo arooray halkan iminka fil caalamiina baa ku jirta laakiin riwaayadaadka axaadiista kala duwani axaadiista nabiga ka soo arortay kayfiyadoodu inta badan fil caalamiina way ka saarayaan balse waa sax maadaama ay muslim ku soo sugan tahay fil caalamiinana mar baa lagu darayaa tana tan ay ku jirta markaad akriyayso fil caalamiina waad ku daraysa markaad akrinaysa mid kaloonay ku jirinna fil caalamiina ku dari maysid waayo intaasoo siiqo kala duwan baa soo aroortay oo kitaabkaas sifatu salaadka iyo meelaha kaleba aad ka helayso dariiqadii hore umaanad marinaysaa atixiyaadka iyo adkaarta kala duduwan ee matalan maxal keliya kusoo aroortay la marinayo dee inaad marna tan isticmaasho marna tan isticmaasho adigoo sunnihii nebigana dabaqay xagga cibaadada usoo jeedkeeda iyo khushuucdeedana ay ka qeyb qaadanayso so inoogna marka salliga nebiga alayh isalatu salaam alayhi الsalaatu wasalaam marka leeyahay assalaam waa ilaahay baa nabadgelye rasuulka loo weydiinaya allahuma salli wasalim iyadoo ficilana de way jireen marka ficil amara marna calayhi الsalaatu wasalaam oo dee aayaddii baa la dabaqaya in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima saliga nabigu fadli weyn buu leeyahayo nebigu wuxuu inoo sheegay alayه الslatu slaam qofka lagu soo aqaado ee aan ku salin nebigu inuu yahay bakhayl waxaa kaluu inoo sheegay fadligiisa qofka hal mar nebiga ku saliya salى اllahu lahu alayha biha cashra ilahay isna toban jeer buu ku saliya waxyaalaha ilaahay hamniga iyo murugada iyo ku kaxeeyaanay ka mid adkaarta oo dhami laakiin si gaara ah saliga nebiga alay isalatu salaam waxay caddaynaysaa nebigu alayh isalatu salaam inu ilahay agtiisa karaamiya sharaf ku leeyahay oo taa loo ducaynayo barake ilaahay loo weydiinaya waan u barakeysanyahy waxay caddaynaysaa inuu rasuulku addoon yahay waatan dee nabadgelyo ilaahay loo weydiinayo waay sidaa awgeed ba markaa saliga nebiga kayfiyadaha soo arooray baa dee nebiga loogu salliyaya alayh isalaatu salaam ghuluwina lagu samayn maayo oo matalan qolada mawliidka o kale gabayada ka tirisay mawlidi nabiyi sala allahu alay slam dhalashadii nebigay dee nebigii baan ammaanayaa buu yihi markaa haba ammaane eh ictidaa buu sameeyey ictidaa nebiga alayh isalatu asalaam uu xadkiisii dhaafiyeyoo amarkii nebigu u khilaafay u yihi laa tudruunii ammaantayda ha ku xadgudbina kamaa adrat inasaara bni maryam fainamaa ana cabdun faqulu cabdullahi warasuul sida nasaaradii ay ugu xadgudubtay ciisihiina maryaba idraaga waxay culimadu waxa dhaheen almubaalaqatu fi lmadxi waa ammaanta oo lagu sii xeel dheeraado markaa rasuulku wuxu uhi ammaantayda xadkeeda ha dhaafinina sidii nasaaradiiba nebi ciise ay ugu xadgudbeen dee si wadan ilaahba ayay gaadhsiiyeen marka hadday nebigu dhahno qeybkoogii ya wa fiina rasuulu yaclamu ma fii gadin rasuulku alay slat slaam isagoo gurigiisii jooga ayaa hablo yaryar baa heesayay oo ereyo tirinaya maalin ciida markaa gabayadii waxbay tirinayeen rasuulku lamau hadal aleyh salaatu wasalaam mid baa waxay kusoo dartay markaa markii dambe wa fiina rasuulun yaclamu maa fii qadin annaga rasuul baa nagu jira berri waxa dhacayo suu rasuulku soo kacay o jooji wixii aad iska lahayd de ereygaha odhan qeybka ilahi boogii wax berri dheci doona haddii rasuulka markaa la ihahdo waxaasaad og tahay ama qeybka ad og tahay wa min culuumika cilmu lawxi wاlqalami marka la ihahdo faina min juudika dunya wadarataha wa min culuumika cilmu lawxi wاlqalami de lawxulmaxfuudka wax alla waxa qeyb o dhan ba ku qoran rasuulku markaa dee wax kasoo ogiyay bay noqonaysa qul laa aqulu lakum cindii khazaain اllahi walaa aclamu اlgeyb walaa aqulu ini malk walow kuntu aclamu lgeyba lastakartu min alkhayri wamaa masaniya suu haddaan qeybka ogahay dee khayrkaan farabadsan lahay ila waxaan garanayaa maalintaasaa dhimashadaadii yarba ka hadhay halkaasaasaa jirta dhibaatadana maalintay kusoo socoto ayaan dee ka baxsan lahay in ana ila nadiiru wabashiiru liqowmi yuminuun markaa maadaama nebigu qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila اllah wama yashcuruuna ayaana yubcahuun caalim اlgeybi falaa yuhir calaa geybi axad dee qeybka rasuulku ma oga markaa marka mawliidka laga waramayo dad badan oo kuwa difaaco ka midihi akhdaada uu mawliidku leeyahay ma qiraan ee difaacun bay soo galaan si kalena dadka way ugu dhigaanoo salligii nebigaa la diiday bay odhanaya dadka aanu markaa arrinta fahamsanayna salligii nebigun bay uga dhigaan laakiin waa nin carabeed oo gabayo ahaayo xariif gabayga ku ahaa uma nebiga ammaanay oo weliba aan caalim ahayn dabeetana xadkii buu dhaafiyey ilaa uu mararka qaarkood leeya anta kafaaru lkhataaya wadunuuba almuubiqaati adaa dembigaba dhafu leeyay mar kasta markaa haddii shayga xadkiisii la dhaafiyo gef bay noqonaysaa markaa nebi maxamed minka ninka qeybka oogaya yidhahda ninka lawxu maxfuudka waxa ku qoran boogaya yidhaahda muu ammaanin nebiga rasuulkiina uu khilaafay aleyh salaatu wasalaam ila wakaa nabigu yihi xadiiska bukhaariga ku sugan laa tudruni kama adrat nasara bnu maryam saliga nebigu markaa macnihiisu haddaba muxuu noqonayaa waxaynu af soomaaliya inta badan idhahnaa naxariis salaamtana nabadgelyo korkiisa haato waa macno saxa laakiin macnihi ma dhamaystirna bay culimabdan leeyihin o waxay leeyihin waraxma farqi baa udhexeeya oo dee ereygii salaa naxariisuma lagu fasray markaa ka daliishadeenna waxaa ka mid a ulaaika min rabbihim waraxma ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma cadfiguna muqaayaru tilmaamo laba shay hadii isku cadfo badan markaa salaadii iyo raxmaddii kala saaray inay kala duwayin baa laga qaatay haddaba salaadan rasuulka laleeyahay markaa ilaahow ku salli naxariisi way ku jirtaa waa mid waa u naxariiso ammaan magaciisa sarraysii koryeel sidaa yeel oo kale ay ka dhigantay abu caaliya abulcaaliya oo ka mid ahaa taabiciintii isaga waxaa laga soo wariyey inuu yihi salaat اllahi calىa rasuulihi hanaauhu subxaanahu fi lmala-i laclى hanaauhu hanaauhu subxaanahu fi lmala-i laclى ilaahay inuu rasuulka ka dhex sheego ka dhex ammaano makhluuqaadka sare weeyaan oo ilahay halkaa u ka dhexayso marka haddaad doonto af soomaliya markaad macnaysa waxaad tidhahdaa ammaan iyo naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaata ya intaasaa u yar dhowdhow aalkan sida saxiixa ah, imika waxaa looga jeeda qaraabadiisi culimadu su-aal bay ka jawaabaan oo ah nebi maxamed iyo nebi ibraahim keebaa fadli badan nebi maxamed aleyhi isalaatu wasalaam waxaana la ogyahay mushabahu iyo mushabahu bihiga keebaa sifadu ay ku muuqashan og ku muuqan ogti mushabahu bihiga soo maha yaa marka leeyahay alrajulu kalasadi aw maxamedu kalasadi dee waa fi shajaacati xaggii geesinimada lagaga shabahay soo maha haye markaa asadka geesinimo isaga lagu yaqaanaa waayo iminka marka la hahdo kamaa kamaa salayta calaa aali ibraahima wa kamaa baarakta calaa aali ibraahima sifadan iyay ku asaltay markaa nebi ibraahim iyo ehelkiisii soo baha markaa jawaabay culimmadu ka bixiyeen jawaabaha laba ugu ugu kooban amba ugu dhow dhow waxaa ka mid ah in la idhaahdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaaba aalka ibraahim horta ka mid ah iyuu ka soo jeeday nebigu nebi ibraahim soo maaha dee markuu rasuulku gaar u joogo iyo marka isaga iyo nebi ibraahim iyo ambiyadii kaleba ay ku wada jiraan keebaa sifadu ay sii xeel dheer tahay markuu isagiina ku jira soo maaha taasi waa mid waxaa kasii wanaagsan in la yidhaahdo nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam marka shaksiyaddiisa laga reebo nabi ibrahim aalkiisa iyo nebi maxamed aalkiisa keebaa fadli badan nebi ibrahim waayo nebi ibraahim intaasoo nebi baa kasoo baxay nebi maxamed wax ambiye miyay kasoo baxeen ehelkiisa maya de laakiin nebi ibraahim abul ambiyaaba weyaan markaa labada majmuuco marka la isku geeyo nebi maxamed alay marka laga reebo majmuucadan aalka labada aal waxaa fadli badan iyadoo kolleyba ay aalkun kamid yihiin iyaga lafteeda nebi maxamed iyo ehelkiisa ay kamid yihiin markaa salliga nebiga inaan laga tegeyn ba halkan laga qaadanaya waajibna ay tahay in la akristo fi salaa oo nabiga lagu saliya alayh الsalatu slam qofkuna aanu ka degdegin salaada xamiid iyo majid waa min asmaaء الlah xamiid waa bimacnaa maxmuud kii la mahadinayey aladi itasafa bصifaat alati yuxmadu calayha waa kii sifo lagu mahadiyo ku sifaysnaa oo faciil bimacna faacil oo bimacna mafcuul labada waa la idhi cabdillahi maxamuud waa bimacna mafcuul haddii la ihahdo xaamiduna waa bimacnaa faacil macnuu istagayaa urow ilaahay kii addoomadiisa u mahadnaqayo weeyaan kii loo mahadnaqayo weeyey intaba way noqonaysa majiidna ereygaasi laftigiisu kama fogee waa majdigu waa alsharaf waalkaraama waalcadama matalan cidda matalan meel gaadha ee boqorka ah ee awood leh ee magaca leh ayaa la odhanaya majdi ayuu ku sifaysan yahi dee allaha khaaliqa markaa maxaad u malanaysa waa dsulطaani waalcadama wاlkaraamati wالsharaf ayuu ilaahay subxana wa tacala ku sifaysayey tashahud alakhiir ayaa markaa xadi ay waajib tahay in la akriso saliga nebiga alay slat slam ka kalena waa sunna وعn abi hurayرata radي الlahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi wasalam إida tashahada axadukum إida tashahada markuu atixiyaadsada axadukum midkiin falyastacid billaahi ilaahay ha ka magan galo min arbacin afar arrimood ilahay ha ka magan galo yaquulu ha idhaahdo allaahuma ya allahu ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi jahanam cadaabka jahanabaan ilaahu kaa magan gelayaa wa min cadaabi lqabri cadaabka qabrigana waan kaa magan gelayaa wa min fitnati almaxyaa walmamaat fitnada geerida iyo noloshana ilaahu waan kaa magan gelayaa wa min shari fitnati اlmasiixi اdajaal masiixu dajaal fitnadiisa sharkeedana ilaahu waan kaa magan gelayaa mutafaqun caleyh wa fii riwaayati limuslimin idaa faraqa markuu ka faaruqo axadukum midkiin min atashahudi اlakhiiri ataxiyaadka dambe markuu ka faaruqo ay falyaqul ha idhaho aw falyastacid billahi min arbacin afar taa ilahay ka magan galo ducooyinka ma'huuraadka ah ee marka atixiyaadka la akristo nebigana lagu saliya calayhi الsalaatu wasalaam sunnaha ah amba waajibkaba ah oo culimo badan baa ficilkan amar waxay ka qaateen falyastacid billahi min arbac amba tacawaduu billahi min arbac ficil amar mar hadduu rasuulku ku bixiyo amarku asalku wuxuu tilmaamaya wujuub markaa afartan ilaahi laga magan galaa waa waajib markay u sahlantayna waxaa la isku waafaqay inay mashruuc tahay oo sunno ay tahay ajar laga helayo duco gaara oo ay tahay afartan si gaara in loo akristo ducooyinka naar rasuulku alay sala slam ducada jawaamicda ah ee macno ballaaran koobsanaysa wuu jeclaa afartan arrimood ba ilaahay baa lagaga magan waa afar dhibaato ah adduunyadan iyo aakhirabana way koobsanayaan allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahanam wa fi laakhira wa min cadaabi اlqabr waa aakhira iyaduna adduunyadana xidhiir bay la leedahay waa daarulbarzakh wa min fitnat اlmaxyaa والmamaat fitnaة الmaxyaa fitnadu waa imtixaanka iyo ibtilaaga markaa imtixaanka marka cid laga la imtixaamo dad badan baa imtixaanka ku dhaca macanaa dadkii imtixaan ba ilaahay marinayaa o qaar buu xanuun ku salidayaa faqri buu ku salidayaa cabsi baa lagu salidayaa ya walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi wاthamaraat wabashir الصaabiriin aladiina ida asaabathum musiiba qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaئika calayhim salawaat min rabbihim waraxma wa ulaئika hum lmuhtaduun waanu imtixaamina ba ilahay leeyahy laakiin xaaladda iyadaa marka la imtixaamo dad baa imtixaankaa ku siibanaya mid baa laga yaaba marka faqri iyo imtixaan la mariyo inuu diintiisiiba iibsado uu ka baxo oo ihahdo war islaamkana faqrigama nagu cane haddaan waddabadaa gaalada iska tagno on halkaa iska ya amba is war hadhow baad iska ashaadan doontaaye eh? dee bal horta intaad xoogaaga yar lacagta ka qaadataan islaamiya hidhe sida uu nin sheekhi ka sheekeeyey wuxuu ihi yaman anigoo joogaan waxaan ku arkay bu ihi nin baa waxa lagu arkay bu isagu qisaduu kasoo warinayay nin baa kiniisada lagu arkay bu ihi masaajida kutukan jiray oo cajiib ayuun baa nin qof ka raadinayay meelaha kiniisada iyo wax baa ku arkay ninki hebelo kiniisadii fadhiyo haddana maalinta ninkii masaajid ku arkay war maxaa kuku dhacay so odigii markaa wixiisi de ninki ukudaayo wakaa diinta ka baxay haddana masaajidka ku arkay ninki war diinteeda qalbigaanu ku haysane lacagteedu maan kaga <laughs> qaadanay diinteeda qalbigaanu ku haysanay lacagteedu baanu e kaga soo markaa dad baan adkeysan karayn ibtilaaga saa fitnadan fitnadu way fara badanaysaa fitna cadaab ugu soo raray quraanka aanka dhuuquu fitnatakum ya shirkigu ugu soo raray xataa laa takuna fitna macnuhuna waa imtixaan la imtixaamay qofkii oo fitnat lqabri su-aasha qabriga la isku weydiinayay qofna ku dhacayo qofna kasoo soo baxaya maxaa lagu tilmaamay fitnatu alqabr adduunyadana saasaa lagu lagu imtixaamaya oo dee dabete qofku taayiru ilaahay baryu ilaaho aad ka idhaahday fitnada u badan ee ummaddan ummaddan fitnadeeda horta waa tee waa dumarka waaye bal hadda xadiis kala dib u eega waa almaal wuxuu nebigu uri alayh الslatu slaam likuli umati fitna wa fitnatu umati almaal waa xadiis sheekh albani culimku saxiixiin ummad kastaaba fitnay leeda lagu imtixaamo meel laga soo galaabay leeda ya ummaddan fitnadeeduna waa maxay waa maalka miyaad xaqiiqa dareemintaas ya dadka isdilaya maanta maxay isku dilayaan maal soo maha kuwa iscaayaya ka waran shalay xisbi hebel buu ahaayoo madaxweynuhu ammaanayay ka soo qaad waxoogaa shaah yar bay isku sadageen qaxwihii iraa dabeetana cagsiguu ka dhigaya haddana haddana hadduu wuxuu dhiibo kii kale isaga laftigiisa wuu isbedelaya afu cuni xishoo soo maa maqal markaa maalku ma sahlana man jaada bilmaali maala annaasu qaatibatan walmaalu lilinsani fataanu ninka maalka ku deeqaa dadka xaggiisa u leexdaan maalba waxaa loogu magacaabay lianna naasa yamiiluuna ilayhi bidhe dadkiiba xaggiisa u kacaya sidaasuu maalku wadaad iyo waran laba sheekh iyo <laughs> shariifba uu usejinaya imisaa nin salafi ahaa ictisaab noqday amba ikhwaani noqday oo waxaa yaru laga raacay weligiiba isagu ha idhaahdo waxbaan si kale u dhigaya nina ku odhan maayo laakin xaqiiqadan qaar badan aan garanaya anugu hebel ba wax la siiyey aniga waba lasiiy waxaa kamid ah jaaha iyo magac qofku inuu jecel yihi inuu dadka ka dhex muuqdo halka maxaa sidaa laigu yeeliba aniguba cilmi baan leeyahay saasaan leeyahay saasaan ahaye ya tilka daar اlآkhiraةu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada wlcaaqibatu lmuttaqin aakhiro qofka aan wanaagsan ba ilahu yeelaya markaa ummadka saa fitnay leedahay buu nebigu yihahy fitnada ummaddani waa maalka maalkii laga maarmi maayo oo waxaa laynagu imtixaamay haddana halku kula gelayaabaa khatar noqonaysa imise qof diintiisi ku waayay miyaana dhicin miyaana wa weliba waktiga la joogo waa waktiga usii khatarta badanta imisa nin daalib cilmi ahaa oo cibaadeysan jirayoo ayaa yidhi warniyo shaqaan u baahanahay oo dee wallahi daruuri bay shaqadii noqotay waa runtii u baahan yahay suuqaasuu shaqo tegey ninkii ninkii hebel siduu maalinba usii yar durkayay markii dambe salaadii markii dambe isagoo balwadii bilaabay ya wax kale maaha dadkii u dhex galay unba haddana bi-adii unba ayuunbaa marka likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaal waxaanu nabigu yihi xadiis xadiis karen alay slat o ina اdunya xulwaة khadira waina allaha mustaklifukum fiiha fayandura kayfa tacmaluun ina اdunya xulwaة khadira addunyada laba sifay leedahay waanay macaan tahay waana akhtar ilahay uu idin gacan gelinaya wuxuu egaya saad ula dhaqantaan akhtarka naftu way jece indhuhu way jecelyi soo maha macaankana naftu way jecesha labadaasiba markaa waa lagu mamaa labaduba raandhiiskoodu ma badno haddaad la nacyaroo wanaagsan aada afka geliso intaa aada afka ku hayso macaankiisu kuu dhadhamaya soo maaha hadduu caloosha taga ka waran ya nin baa waxay soomaalidu idhaha nin baa laf buu dhuuxayo laf markuu dhuuxay bu sidaa laftu dhuuxii baa ku siibtay suu yihi waxaan calaf lagu lahayn dheh oo isagoo ka liqay dee waanu sii dhadhamin carabkaanu <laughs> markaa macaanku markiiba uu kaa baaba'aya aya horta isagu macaanku markiiba uu akhtarkiina shalay buu dhulkani akhtar ahaayoo berri ka maal isagoo boor ka duulay maad arkeysa adduunyadu markaa labadaa sifay leeda buu nabi nagu uri xadiiska saxiixa ku yaala weyan fitnat lmaxyaa dumarku waa kamid mid siduu nabigu noo sheegay alay slat slaam ma taraktu fitnata adara calى الrijaali bالnisa aw min الnisaa fitno ragga kaga daran dumarka idinka kagama tegi buri oo rasulku markaa waa ka yihi fataqu dunya hadda waa maalka laftigiisa markaysid wataquu annisa u isbarbar waxaa kaloo nabigu sheegay alayh الsalatu salaam markaa xadiiskaa uu sii wado wuxu uhi faina awala fitnati fi bani israa'iila kanat fi الnisa fitnadii koobaad ee reer bani israa'iil ku bilaabanta xagga dumarka ahayd xadiis kale mar kale wuxu rasulku yihi lama tabarajat nisaauhum markay dumarku quruxdoodii soo saareen ay dibadda ula soo baxeen tabaruj wa idhaaru lmar'ati ziinataha lilajanib soo mahayn ayay fitnoobeen dee maantana halka la maray waad arkeysa halkaynu maanta taagannahay mobilkaa yar iyo inantaas halkaa soo istaagaysa iyo ya akhiru zaman halka udambeysay dabeetana imisay inan yar ay lugeysay gabadhaasi oo wanaagsana oo dee nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam iyagoo naaqisaatu caqlin wa uu rasuulku ku sheegay haddana ninka go-aan kale inay ka qaalib noqon karaan uma nabigu sheegay alay sla slam maan arag buuhi cid naaqisaatu caqlin diin aho haddana ka tagsiin badan ninka go-aanka leh ee caqliga leh xagga dumarka oo ninkii xoog ahaa iyadumaa ka sayid calaynaysa <laughs> ninkii fariidka <laughs> waxaasoo xadiis marka dib u eegto markaad waliba dhalinyarta tahay bay si gaara ah kugu sii dabaqmaysa culimadii waaweynaa bay odhan jireen sheekh albani laftiisana hadalkaa ku arkay raximah llah isagoo culimadii waaweynad hore ka soo raraya oo selafki ka soo raraya markaa cataa iyo wuxuu leeyahay anigoo da haddana fitnada dumarka nafteyda waan uga baqanayaa buuri anigoo da'daas daa siddeetan aba toddobaatan maraya haddana naf haddana fitnada dumarka naftayda aamin ugama adna waxaad tirahda anugu ina yaroo isku kalsoon baan ahay oo ku wanaagsanahayo maxaa layga qaadaya markaaba ilahay baad tala saarane waad is aamintay adigaa is aaminay walmamaat fitnada dhimashadu maxay noqon kartaa su-aalu lqabri way noqonaysaa fitnatu lqabrigii waxay noqonaysaa ixtidaarka in tawbadda qofka la seejiyo markay naftu ka baxayso amba si xun uu dhinto iyo wax lamid ah ayay noqonaysa waxaa culimada qaarkood ay idhahdeen fitnat lmabaadka ma yakunu cinda almowti saacat alixtidaar wa udiifat ila lmowti liqurbiha minhu markaa dee mar hadday dhimashadii cadaabuqabrigii gaar loo sheegay fitnat lmamaat waxaa looga jeedaa maa yakuunu cinda qurbiha ay saacat alixtidaar intaanu qofku weli dhimana laakiin nafta kusoo xaadirtay oo marka hore waxay kamid tahay waayo fitnatulmaxya miyaanay kamid ahay waa kamid mid eh laakiin waxaa gaar loogu ifraadiyey licadamatiha culayskeeda iyo weynideeda awgeed qowlka labaadna wuxu ohanaya ana almuraada bifitnat اlmamaat ma yaxsulu lilmeyiti bacda mowtihi xiina yus'alu fii qabrihi can rabbihi wa diinihi wa nabiyihi wa calaa dalika midaaru tanciimi اlmeyiti fii qabrihi aw tacdiibih marka waa fitnatu qabrigii waa su-aashii oo qabrigii baa la raaciyey marka fitnat lmaxyaana waa noloshan addunyada qof wixii ku imanaya imtixaanaadkaas nebigu wuxuu inoo sheegay alay slat slam yuqarbalu naas dadka waa la shaandhaynaya waa la kala saafeynaya xaggii diintiisii baa markaa lagu imtixaamaya ya xaggii faqrigaa laga imtixaamaya xaggii caafimaadka laga imtixaamaya dee markaa bashir الصاabiriin aladina ida asaabathum musiiba wa min الnaasi man yacbud اllaha calى xarfin fain asaabahu khayru iطmaأna bih wain asaabathu fitnaة inqalba calى wajhi khasira dunya walakra dadka qaar baa ilahay wuxu ihi koonuu taagan yahy kale u taagan yahay oo ilahay halkaasuu caabudaya hadduu khayr ku helo markaa hadduu khayr helo iyo barwaaqo uu iska xasilayaayo cibaadadiisa iyo wixii soo dhowda kalena ya xagga kale u rugmanaya markay taasi ku dhacday adduunya akhira markaa u khasar midna waa kaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun odhanaya ee og nicmada intaa seegta intuu haysta mar kasta inay ka badanta haddaba fiirso nicmada intuu haysto inta uu haystaaba mar kasta ka badan taladii nabigana waynu qaadanayna alayh isalatu wasalaam oo ah cidda inaga hooseysa inaynu eegno markas oo aanad eegin cidda kaa sarreysa waayo haddii kale inta yaraad haysa intaad haysato oo aan yaray baad quursanaysa adigu ayuu nabigu inoo shegay ala sl si aydaan quursanin waxa ilaahay ku siiyey qofka kaa hooseeya eeg haddaad laba jeer wax aad cunto adigu ka soo qaad oo aad tiraahdo wallahi niyo ninkaa hebel saddex jeer buu cunaayo halkaasu cuntadii iska dhigdhigta waxaad eegta ka aan eh hal mar mooye wax kale aan cunin amba markaa ka aan waxba haysan eg dabeetna waxaad ogaanaysaa inaad adigu aad nicbaysanta dadkuna weligood way kala maal badnaanayaan way kala xoolo badnaanaya adduunyadan caafimaadka way ku kala duwanayaan ilaahay baa yidhi undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacd walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila bal eeg buu ilahay isan addunyada u kala sarraysiinay laakiin meesha lagu kala sarreeya waa maxay meesha xaqiiqada ah ee ay tahay inaan lagaaga sarrayn aad ku dadaasho waa xaggee waa jannada adduunyadan midkaa maal badan iyo midkaa xoog badan iyo midkaa qurux badan iyo ka intaa waad heli karta laakiin waa inaad ku dadaasho aakhira inaad noqoto raqam waaxid adigu inaad noqoto wasaabiquuna asaabiquun inaad noqoto oo aan xaggaa lagaaga badin wa min shari fitnati masiix dajaal masiix dajaal rasuulku wuxuu inoo sheegay markaa imtixaanka u daran aba fitnada u daran ee hadhay marka la eego axaadiistiisa ma diideyse waa dajaal shar ka weyn ma jiro dajaal oo hadhay waayo dajaal aakhiru zamaankunbu soo baxay haddana nebi kasta ummadiisa u uga digabunay uri alayh salatu slam nebigii u horreeyey laakiin u dambeeyey isagoo dajaal aakhiru zamaanka iman doona ummadiisa uga digabun haddaan anigoo nool uu soo baxa bu uhi dajaal idin kala doodaya haddii kalena oo anigoo noola aan nooleyn uu soo baxana nin waliba isaga naftiisa u doodaya talooyin buu markaa nebigu ina siiyey alayh salatu salam ahaa ninka maqlaa ha ka fogaado dajaal baa halkaa jooga maanta yuu u tegin ha kasii fogaado meeshaas meeshaa uu joogo maaha meel kale oo aanu joogin tag hana is odhanin waar anigu waa kii dajaal waan garanayaa waa kii ii sheegay nebigaa noo sii sheegay waayo rasulku wuxu uhi ala sla sl baa odhanaya dajaal miyahe waan garanayaayo anigu muxuu iga qaadi karaa dabeetna shubahaad buu kufuraya akirka u raacaya waa ku culimadu yihah ashubahu khadaafa shubah khadaafa haddaad qof bidcoolaa dhegaysato tirahdo waar anigu niyo fiqigumaan ka dhagaystaaye de caqiidadiisa qaldan maxaa iga galay <laughs> caqiidadana si gaaruma kugu shubaya n adigu ya wa shubahu khaaaf marka horeba asalaamatu laa yucaadiluha shay badbaadada xurig baa ma jiro dajaal waxaa rasuulku sheegay tobanka aayadood suurat suurat lkahfi ugu horeeya a ku akriya ama suurat lkahfi qiyaamadda lagu akriyi kara axaadiis qarkood waxay tilmaamaysaa aayaa tobanka aayadood u dambeeya waxaa rajaxan tobanka ugu horeeya suuraddaba lagu akriya qaar ilahay ka badbaadina wuu jiraya laakiin inta badan way raacayaan sababta uu fitnada ugu weyn ugu sheegay wuxuu rasulku yuri ala sala slam wuxuu imanaya iyagoo dadkii abaaraystay oo dadkii reer miyiga ahaa saddex qolaa u badan bu nabigu cidda raaci doonta waa dadka reer miyiga oo shubahaadka u dhib yar marka horaba iyo dumarka qolada labaad iyo yuhuudda atbaacda u badan raaciso qoladaas dadka reer miyiga wuxuu imanaya isagoo abaari ay kaw kaga siisay iyaga dabeetna waxa war haddaan roob idin siiyo doogna aan idin soo saaro may rumaynaysaan say odhan ha samaduu amraya inay soo daado way soo daaysa dhulkuu amraya inu wax soo saaro way soo saaraysa hadda biidni illahi ba lakin waxaaso dhan bay kudhacayaana la soco iyaga waa laga markaa madoobeynaya dabeetna sidii ku raacayaan ninka dajaal raaci waaya faqiir buu noqonaya cidda raacdaana way lacagaysanaysa <laughs> bismi illahi raman ya oo nabigu muxuu yihi alay sala slam sida shinidu boqorkeeda u daba cararto shinidu maxay samaysaa ka boqorka la hahdo halku maro ayuumay raacda soo maaha ya sidaasoo kale kunuusul ardi buu yihi dhulka dahabki iyo wixii ku jiray isaga saasay u daba cararaya buu marka dee waa tan aad arkaysa imtixaanka maantaba imisaa dhalinyaro tahriibaysa oo waalidkii halkan ka qaylaya oo la ogyahay ay ogyihiin kuwii ka horreeyey in halkaa lagu garaacayo gooda lagu se laga saaray haddana wuxuu ka dhaya meeshan africa la miyan ku noolaan karaya kolley haddaan dhimanaya maan xaggaasun ma ama waan badbaadi ama waan dhiman ilaahay naguma keena fitnada dajaal saa ogeed sababta loogu soo celinayo ilahay loogu magan gelayo dajaal dajaal waa bani aadam yuhuudduu ka mid yahay si laga fahmayo waa dhalinyaro waa nin dhalinyaraa buri oo khalqiga la arkay ka u xooga weyna in gaabni bay axaadiis qaarkood tilmaamaysa markaa waxay isku waafajin inuu isagoo gaaban haddana aada u xoog weyn oo midabkiisu casaan yahay tiimihiisu adag yihiin markaa dadka ilaah buu sheeganaya waxyaala lagu kadsoomo markaa wataayoo halkanuu janno iyo naar samaysa rasulku wuxu hi jannadiisa ha ku dhicina naartiisa ku dhac waayo way janna ay noqonaysaa xaqiiqahaan dusha may janna eh, naaruga eg tahay jannadiisanina waa naar meel kastana wuu gaarhayaayo makiya madiine mooyaane makiya madiinana malaaig baa gaar ka haysa madiinaa gariiraysa wax alla wixii dad xumaaba dibadda ugu soo baxaya dajl baa laga keenay min adajli dajaal waa facaal waa lagu xeeldhaaraado dajal culimadu waxa waa alkadib watamwiih waa qof been sheegayo dadka indha sarcaada udhigaya ya waa been indha sarcaada oo dadka ay ku kadsoomayaan masiixna amba ishiisaa masaxan oo inahu acwarun wa ina rabakum laysa biacwara waa kii nabigu sheegay alayh salatu sala taasaad ku garan doonta kaanahu cinabatun taafiya baad moodaa bu xabad cinaboo soo baxsan iyadoo markaa nuurkiina uu ka tegay ba haddana xabad cinaboo soo baxsanaysa ambaba yamsaxu larda biawaaf dhulku wada gaarhaya makiya madiine mooyaane dhulka dhan wuu gaarhaya makiya madiine gaarh baa laga haynaya ma geli karaya afartan buu dhulka joogaya bu nabigu uri salatu salaam afartan cisho lakin afartanka maalin ka midihi sanad ba udhigmaysa maalin kamidina bil baa udhigmaysa maalin kamidina midina toddobaad inta kalena waa maalmahan caadiga waa tukanaya dadkii muslimiintaa sidiiba u joogaanoo rasuulka waxay weydiiyen rasul alla alay slat slam markay rasulka su-aasha waydiyen way dhahdeen ma salaad keliya maanu tukanayna matalan sanadkaa dhan cadceed waanay dhacaynin maya waad uqadara uqadara buri salaadaha waqtiyadoodii ya salaaddii uqadara waqtigeedii haddaba ilahay baa laga magangelayaa wa min shari fitnati masiix dajaal masiix dajaal fitnadiisa sharkeeda isagoo sidaa u kabiirsan waa ka ilaahay nebi ciise soo saaraya markuu nebi ciise nafaskiisa ama nafsigiisa arko gaaro ayuu dhimanaya u dhalaalaya baaba meel idhaahdo oo filistiin ku taala xadiista ka warramaysa dajaal aad bay u fara badan tahay intaaynu waliba sheegna waa intii saxiixa ayay ku qorayd wey cadaab اlqbr ilaahay baa laga magan gelayaa iyo cadaabka weyne jahanaba cadaab اlqabrigu gaal iyo islaam buu ku dhici karaa ee ka gaalkuna ma kala go'o oo uu soconaya ilaa qiyaamuhu ka dhacayo ka muslimka muslimkahay waxaa dhici karta inuu kala go-o markaasaynu axaadiis hore kusoo barnay dee kaadidoo la iska hagaajin waayo iyo fitn isku dirka iyo waxyaalahaasa keenayo asbaabtii cadaab اlqabriga lagu fogaanaya wa fii riwayat muslim idaa faraqa axadukum markuu ka faaruqo min atashahud alakhiir afartan ilaah in laga magan galo arkaanta salaada ka mid maaha amba waa waajibaadka salaada waa waajib amba waa amba waa sunne markaa marnaba ayaan laga tegin وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka wuxuu ku uhi calimnii bar ducاa ducaa adcuu bihi aan ku ducayso fii salaatii salaadayda dhexdeeda qaala rasulku wuxu qul waxaad tirahdaa allahuma ya allahu ilaahay ow inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii nafteyda dulma kaiira dulmi fara badan baa dulmiyey walaa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane faqfir lii idhaaf maqfiratan dambi dhaaf min cindika xaggaa ka haday warxamnii naxariiso inaka adigu anta algafuur allaha dunuubta dhaafaatay alraxiimu naxariisoma taqfir caleyh saxaabadu aad bay cilmiga ugu dadaali jireen gaar ahaan cibaadadooda iyo aakhiradooda wixii anfacaya rasuulka aad bay weydiin jireen alayh salatu salaam marka abubakr sidiiq aynu garanayn isagoo adduunyada ma tallaabsanaya in jannada loogu bishaareeyey ayaa rasuulka alayh salatu slam su-aasha weydiinaya ducaan salaadayda dhexdeeda ku ducaysto dabeetna rasuulku ducaduna uu sheegay marka waxaa laga qaadanayaa sujuudana waa lagu akrisan karaa atixiyaadka dambena in lagu akrisanay waa laga qaadanya ducaadkii ducooyinkii ma'huuraadka ahaayeen day ka sugnaa nebiga ala sala slam ducadan kooban markaa macno ballaaran bay wada tahay oo allaahuma inii dalamtu nafsii dulmu nafsi muxuu noqonayaa macaasida qofku uu sameynaya waa dulmi nafsi shirkiyaadkii wixii kale hadalkeeda daa cibaadada uu ka gaabinayo waa dulmu nafsi nafta inuu qofkii meel aan wanaagsanayn geeyo waa dulmi nafsi qof naftiisii dulmiyey oo dembi baan ku dulmiyey baa waxaa caddaynaya walaa yakfir dunuuba ilaa anta allahuma inii dalamtu nafsii bidunuub lama odhan ee dulman kasiiran haddana walaa yakfir dunuuba ayaa ku jirta soo maha markaa dulmigaasi inuu yahay dulmiga dunuubta laga qaadanaya halkaas وma ظلمناهم ولkن kانوا أنفuسهم يظلمون duعada markaa waxaa ku jirta aلاعtirاaf bالذuنوب ko waxyaalaha duعadan aadka u fadli badnaysiya waxaa kamid ah waana ducooyinka ilahay dambi dhaafka lagu weydiisto salaada iyo salaada dibadeedaba kuwa ugu cajiibsanaya ko maxaa ku jirta alictiraaf bالdmb qofki inuu dembigii اtiraafayo waxaa kaloo ku jirta anahu yuqiru ana allaha ana anahu laa yakfir dunuuba ila allah dunuubta inaanu dhaafin alla mooye cid kale cid kaloo dembi dhaafta ma jirto isla markaa haddana inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo albu lmaqfirati min allahi subxana wa tacaala faqfir lii maqfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur raxiim waxaa ku jirta atawasulu biasmaai اllahi wa sifaatihi in ilaahay loogu tawasulayo asmaadiisa iyo sifaatkiisa inaka anta algafuur الraxiim allahuma ya allahu ilahy anahu qaala lirasuuli lahi salى اlahu alay sl rsulka wuxuu ku hi abu bakr calimnii bar ducaan duca adcuu bihi an ku ducaysa fi salaatii qaala wuxu qul waxaa tirahda allahuma ya allahu ilahy inii dalamtu waan dulmiyey nafsii dulman kaiira kabiiranna way soo arortay riwaayad kale allahuma ini dalamtu nafsii dulman kaiira iyo dulman kabiiran nawowi wuxuu le waa la israacinayaayo dulman kaiira kabiira culimada qaar baa lakin diiday waxay hahdeen mar haddaanu rasuulku israacin marba waa la isku bedeli karaa walaa yakfir dunuuba ilaa anta faqfir lii maqfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur raxiim ducadaasina waa ducooyinka boontii salaada in lagu akriso وعن wائل بن xujr رضي الله عنه qال وxu uhi صlaytu waan la tukaday mعa النabiyi slى الlaه عlay sl nabga oo fakaana wuxu a yuslmi mid salaama naqsadaa can yamiinihi midigtiisa oo wuxuu lahaa aلsalaamu عalaykum وraxmat الlahi وbarakaatu وcan shimaalihi aلsalaamu عalaykum وraxmat الlah rawahu abu dawud bsanadi صaxiix waxaa halkaa laga qaadanaya qofkii salaaddii inaan iska kacaynin oo uu naqsanayo markaas salaamo naqsigu arkaanta salaadda ayuu kamid yahay hadduu qof intuu soo waday waday waday markaa isagoo assalaamu calaykum odhanin uu iska dhaqaaqo salaaddiisaasi way burtay assalaamu calaykum waraxmat assalaamu calaykum in lagu gaabsado way soo arortay assalaamu calaykum waraxmat lagu daro assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhinac xagga kalena assalaamu calaykum waraxmat marka eh, culimada qaarkood ba waxay idhahdeen sheekh albani o kale isagoo sheegay agga xadiiskan u qaatay marka culimada qaar waxay hahdeen nuskooyinka abu daawuud qaarkood waxaa kusoo araray abu daawuud xadiiskan uu wariyey in labada dhinacba waraxmat ullaahi wa barakaatu loo odhanayo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu in labadaba la israacinayo yemiin midigtaa la horreysiinayaa markaa waa inu dhabankiisi muuqdo qofki waxyaalaha dadku sameeya waxaa ka mid ah qaarkood inuu madaxa saynta u yar gundhiyo haddana uu sidaa idha haddana gundhintii u kuso celiya halki kuso celiya markaa taas sax maaye assalaamu calaykum waraxmat ullah iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah idha noqonaysa وعن المغيرة بن شعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وxaa يقول mid ha في dبر كuلi صلاaة مكتوبة صلاad kasta oo farala dabadeed wuxuu ohan jiray laa إلaha إلا الله وحده لا شhريكa lah lah الmلك وlah الحمد وهuوa عlى كuلi شhayءin qدير اللهuma ya allah ilahy o laa maanica mid diidaya ma jiro limaa acdayta wixii aad bixiso walaa mucطiya mid bixinaya ma jiro limaa manacta wixii aad diido walaa yanfacu anfici maayo aljaddu hodannimadu iyo qaninimadu daljaddi kii hodannimada u saaxiibka minka xaggaaga waxba ka tari mayso inkastoo qofku maal iyo qaninimo iyo maalqabeen uu noqdo haddana haddii aanad markaa adigu qofka xaqa waafajin ama qof hagaagsan noqonin waxba maal buu lahaa tari mayso ilan addunyada waxa lagu yaqaana qof baa intuu shar iyo fasaad kasta sameeyo cidda madaxdaa ah isagu maalkiisa ku isticmaalo dabeetana iska furfura ciqaab lagu lahaa lagu fulin lahaa laakiin xagga ilaahay subxaana watacaala qof maalkiisi kuhaga ku shaqaystay mooyaane meel wanaagsan mariyey mooyaane ereygana horeynu soo marray walaa yanfacu da ljaddi aljaddu marka aljaddu baa faacilkiya walaa yanfic anfici maayo aljaddu da ljaddi dano mafcuulu bihi mansuub bilأlif liannahu min alasmail alkhamsa da mudaaf aljadi mudaaf ilayh minka jaariya majhuur ku tacalluqo xagga hore wey وعن سعد بن أبي qاs رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم kaana yتacawadu kaana wuxuu ahaa yatacawadu mid ku magan gala bihina ereyadan iyo kelimaadkan bihin ay bihadi الكelimaat dubra dubra الصalaati salaada dabadeed waa salaaddii faralkaydi kelmadahani maxay yihiin allaahuma ya allahu ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan min albukli bakhaylnimada ilahu waan kaa magan gelaya bika waxaan kaa magan min aljubni fulaynimadana ilahu waan kaa magan gelaya bika waxaan kaa magan min an uradda in la ii celiyo ilaa ardali lcumari cumriga kiisa u liita inaan asaasiqan ilahu kaa magan gelaya bika waxaan kaa magan min fitnati dunya fitnada adduunyada wa bika waxaan kaa magan min cadaab lqabri rawaahu albukhaariyu marka waa adciyada salaadaha ka dambaysa ayay noqonaysaa labadan xadiisa kan hore laa ilaha illa waxdahu la shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma allahuma maanic lima acdayta waa markii salaaddii qofka uu ka baxay ka salaaman kasta tanna waa kula mid allahuma allahuma inii acuudu bika min albukli bakhaylnimada rasuulka ilahi buu ka mageli wacuudu bika min aljubn bakaylimadu markaa macno ballaarhan koobsanaysa xataa maalkii oo keliya ma qof baa laga yaabaa inuu cilmigii ku bakaylo mid baa laga yaabaa inuu xooggiisii ku bakaylo mid baa laga yaabaa inuu taladii ku bakaylo macno ballaarhan oo xoog weyn baa dee soo gudagelay aljubnina ilahay buu ka magan jiray fulaynimo acuudu bika min an uradda ilaa ardali lcumr ardali lcumr markaa waa halka u liito qofkii inuu dee markaa likay laa yaclama min bacdi cilmin shay-an si uu markaa wuxuu ku dambeynaya qofki inaanu markuu cilmi lahaa hadda wax garanayay inuu asaasqo caruur dib uu noqdo wacuudu min fitnat dunya adduunyada fitnadeeda oo imtixaan bay adduunyada tahay dumarkii iyo maalkii iyo wixii bay soo gudagalayahay wacuudu min cadaab qabr an hawban radi allahu canhu qala wuxu uhi kana rasuulu lahi sala اllahu ala sl rsulku waxaa idan sarafa markuu baxmin salaatihi istaqfar allaha ilahay mid dembi dhaaf weydiistay salaasan saddex jeer wa allaahuma ya allahu ilaahay anta asalaamu ka nabadgelyada ayaa tahy wa minka xaggaaga ayay ka ahaatay assalaamu nabadgelya iyo badbaado tabaaragta waad barako badnaatay ya daljalaali walikraam allaha jalaalka iyo ikraamka ku sifaysano rawahu muslim wacan abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alay slm qala wuxu uhi man sabaxa allaha qofka ilaahay u tasbiixsada dubura kuli salaatin salaad kasta dabadeed halaatin wa halaatiin saddex iyo soddon jeer subxaana allah idhaahda wxamid allaha ilaahay mahadiya alxamdulilah idhahda salaatin wa salaasiin saddex iyo soddon jeer wakabara allaha ilaahay weyneeyo allahu akbar idhahda salaatin wa salaasiin saddex iyo soddon jeer fatilka taasi tiscun wa tiscuuna waa sagaal iyo sagaashan saddex iyo soddon iyo saddex iyo soddon iyo saddex iyo soddon waa sagaal iyo sagaashan wa qaala idhahda tamaamalmiyati boqolka dhamaystirankiisana xabadii boqolaad idhahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir qofka sidaa idhaahda hee man jawaabteedu waa taas gufirat lahu waxaa loo dhaafaya khataayaahu dembiyadiisa wain kaanat haba noqoto dembiyadaasi midla zabadi اlbaxr badda xunbadeedaba raqwatahaa cinda hayajaaniha wa iraabiha markay badu kacdo xumbada faraha badanee soo dul martaa dembiyadiisu aad baa u fara badnaadaan sida xumbadaasoo kale ah ducada intaa hadduu akristay adkaarta waa laga tirtiray rawahu muslim wa fii riwaayatin ukhra warin kale waxay ahayd ana takbiiraata arbacun wa halaaثuun halkaa uu yihi markaa kabr allaha halaaثan wa halaasiin wa kabr allaha arbacan wa halaasiin in waa laga dhigi karaa iyadana marka وعن معاad بن jبر رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال له wuxuu ku uhi usiika waan kuu dardaarmaya ya mعaadu mعaado waan kuu dardaarmayaa laa tadacana haka tegin oo haka tegin dubura kuli salaatin salaad kasta dabadeed an taquula inaad tidhaahdo allahuma ya allahu ilaahayo acinii igu kaalme calaa dikriga xuskaaga wa shukriga mahadnaqaaga wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaageeda ilaahu igu kaalmay rawaahu axmed wa abu daawuud wanasaa'iy bisnadin qawiyin wacan abi umaamata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslm rasulku wuxu uhi man qara'a qofka akriya aayat alkursiyi aayad kursida qofka akrisa dubara kuli salaatin maktuubatin salaad kasoo faralo dabadeed lam yamnachu uma diido min dukhuuli janati jannada gelitaankeeda ila almowtu geeri mooyaan inuu dhimo waayo unbaa udirisa lakiin hadduu markuu saa u akriso uu dhinto jannadii wuu gelayaa rawahu nasaa-iy wasaxab ibnu xibaan wazaada fiihi wuxuu ku siyaadiyey abraaniyu qul waqul huwa allahu axad iyo qul huwa allahu axad qofka akrista dhammaan adkaartan in badan baynu soo aragnay waxaa guud ahaan markaa laga qaadanaya salaadii markii la dhameeyey haddana salaaddii oo laga baxay adkaar baa la akrisanaya fadliga ay leeda awgeed adkaartaa waxaa ka mid ah in astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir llah la idhaha sida xadiiska aynu ku hayno iminka ida sarafa min salaatihi istaqfar allaha halaaث wa qaala allahuma anta aلsalaamu wa minka salaam istikfaartaasina xikmadaha ku jira waa maxay iyo adkaartan kaleba qofkani cibaadadan weyneyd ee looga baahnaa inuu sideeda uga soo baxo ee iqaama ku samee lagu yihi salaadaas waxaa dhici karta in aanu dee ay wax kasii noqdaan oo aanu markaas sidii loo baahnaa uga soo bixin dabeedna ilaahay buu dembi dhaaf ka weydiisanaya salaada laftigeeda gaabiska uu sameeyey amba dembi kasoo xasilay laftigeedii oo istikfaartaasaa lagu gebagabeynaya camal badan dhammaan adkaartan marka kusoo ururisana tawxiidka ilaahay bay ku noq noqonaysaa oo dubura kuli salaat maktuba laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku ilahay isagaa mulkiiyo maamul iskale walahu lxamdu amaan dhammaanteed buu leeyahay wahuwa calaa kuli shayin qadir allahuma laa maanic lima cadayta qofkii ilahay buu isku dhiibaya wax allo waxa cidi hadday istirahdo bixi aanay bixin karin ilahay unbaa bixin kara waxa aanay diidi karinna ilahay unbaa diidi kara waxaa kaloo soo aroortay sida aynu ku aragnay adkaarta inta badan masaajida imika la suro laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila biاllah laa ilaha ila اllah walaa nacbudu caabudi mayna ila iyaahu waa ka baxsan tahay kitaabka lahu nicmatu ilaahay nicmo dhammaanteed buu iska leeyahay walahu lfadlu dheeraad iyo fadlina isagaa iska leh walahu hanaaء اlxasan ammaan wanaagsan oo dhanna isagaa iska leh laa ilaha ila اllahu mukhlisiina xaalo aanu nahay qaar u gaar yeelaya lahu alle addiin cibaadada iyo diinta dhan walow kariha alkaafiruun gaaladu arrintaa ayay raalliba ka noqonin ha dhibsadaane ilaahay baanu keliyeynaynaa nicmadoo dhanna isagaa iskale xaadiistaana way soo arortay marka adkaartani faa'iidooyin badan bay leeyihiin oo fadli weyn baa ku jira sidaa awgeed culimmadu waxay dhahdeen qofka ka degdegaya waa maxruum waa maxruum macanaa khayrkii baa lagu yariyey kaas bale ibn bas wuxuu l qofka aadaanka kadaba odhan waayo ufiirsan waayo waa maxruum aadaanka inaad ka daba tiraahdo oo aad ufiirsato adkaarta aad akrisato maxaa ku jira fadli weyn baa ku jira soo ma salaadda markaa laga qaadanaya marka laga baxo markiiba qofku inaanu cararin ee uu iska fadhiyo halkiisaas intuu adkaartaa ka dhamaysanayo haddii ay ka uu ka maarmi waayo uu baxana isagoo soconaya inuu akristo oo arrin daruuriya mitan ay ku timaado lakin nafta waa in la tababaro nafta waa in qofku adkaarta ku tababaro oo masaaishan cilmi ahaan in badan waynu uqaadanaa lakin waxa laga yaaba camal ahaan qofka daalib cilmiga cilmiga dhigana ninka caamiga ah aan cilmi waxba ka garanay inuu kaga wanaagsanaado cibaadadii oo adkaarta u akrisanayo ku dadaalayo nkas lakin ninkan kale aanu markaaba dadkuna markay agtaada ka kacaan waxa laga yaba adna inaad iska raaciso oo mxuaha reer guuray reer nagiw ayuu kiciyaa ayuuhii kiciyaaye dad baa laga yaaba markaba inay kacaan iska fadhiiso dikrigaa naftaada bar culimada waxaa lagu yaqaanay inay iska fadhiyaan adkaarta akrisaan bale qaarkood sheekh xuseen faraid baa wixii sheegayay doctoorka sheekh cabdilmuxsin cabaad oo culimada waaweynee inankiisa iyo isaguba reer madiina culimada madiinea wax ka akriya masaajika weyn cabdirisaaqna waa inankiisa doctor cabdirisaaq albeder cabdilmuxsinna waa muxadiskiiba weynaa wuxuu yihi waxaan doonay inaan su-aal baan doonay inuu weydiiyo bui markii salaada laga baxay markaa su-aashii marka weydiinayey gacantu i qabtay bui ilaa intuu adkaartii dhamisay saasuu yahay bui ya inuu ii jawaabo ayuu waanu i tababarayaa bu de yidhi marka digrigii xataa in laga soo dhex galay adkaarta salaada a ayuu diidaya lakin qofkii inuu haddana dee waxaanu weydiinaya anu ka dayacin u doonaya hadhow u jawaabo ducadan faa'iidooyin badan baa ku jira oo qofku ilaahay buu shar ka magan gelayaa bukli waljubni in an uradda ilaa ardi alcumr fitnadii qabriga tii kale allahuma anta salaam minka salaam assalaam waa min asmaa illah isagu maana salaamta laga hela isaga cid lagama badbaadiyo tabaarakta albaraka waynu soo aragnay waa tacaaleyta watakaahara khayruk waad sirayso khayrkaagaa batay da aljalaali aljalaal waa alcadama iyada lafteeda ikraamna waad garanaysaa wanaag iyo ikraam waxaanu rasuulku yihi aliduu aw aladuu bida biya da ljalaali walikram ya da ljalaali walikram ku celceliya macaansada ma ereyga ku celceliya markaad ilaahay baryaysaan magacyadiisa ku barya ya da ljalaali walikram dhammaan adilada markaad ufiirsato atawasul biasmaa'ihi wa sifaatihi baa ku jira in ilaahay lagu dhawaanayo asmaadiisa iyo sifaatkiisa halkana subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha ila اllah laa xawla walaa quwata ila billah adkaartii ugu fadliga badnayd adkaar salaad ka dambaysan wayta laa ilaha illa lah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadir dikrigaasina waa adkaarta aadka usoo noqnoqota istikfaarta iyo tasbiixda iyo xamdiga iyo takbiirta laa ilaha illa lah waxdahu laa shariika lah xawqalada laa xawla walaa quwata ila billah dembi baa ina ina culeysiiyey soo maha ya bal haddaba dembigii waxaad iskaga daadinaysa u fiirso bale waxaa kaloo culimadu yihah qofka dembigiisu farabato ha ku dadaalo inuu salaad salaad ku sugo oo rasuulku muxuu sheegay inay malaaigtu intaa u qofku matalan salaad baa tukatay salaaddii maqrib baa tukatay masaajkaas ka fadhiya amba cilmi dhigo amba dhigayso amba dhig intaa malaaigta waxay leedahay allahuma qfir lahu allahuma arxamhu soo ma ilaahaw dembi dhaaf ilaahaw naxariis marka meelaha qofkii dembiyada lagaga daadinayo ya waa inuu ku dadaalo waqtiyadeeda adkaartana saas lagu dadaalo saddex iyo soddon hore waynu soo marray kitaab arbiciinkii koob iyo toban mid kasta la ihahdo dhamaanta saddex sodon la isku ihahdona waynu soo arag axaadiista qarkood waxay tilmamaysaa shan iyo labaatan la ihahdo kas de qofkii macnihiina waa inuu fiirsanayo sheekh albani oo kale raximah allah wuu tusaalinaya qaar baa waxay dhan midna saasay odhanayaan bu <laughs> waanay dhacdaayoo subxaana allahi hadduu doono saaniba uguma dhawaaqayo tu suba buu saa u rogayaaoo saasuu leeyahy ereygiina mana aada looba de macnihiisiina ma dhadhansanayo marka qofku waa inuu ufiirsado ereyadanu ku hadlayo subxaana allah subxaana allah si fiican idhahdo alxamdu lilah allahu akbar saa idhahdo dembiyadiisu wain kaanat mila zabad اlbaxr zabad اlbaxr waa raqwa raqwada maxaa la dhaha xumbada weyne soo dulmarta waa keyn raqwatuhaa cinda hayajaaniha wa iraabiha markay badu qooqda ee ay dee maxaan ku rahda kacdo baashaasood umareysa waxaa soo arortay iyadana toban xataa oo rasuulku alay sla sl waa laga so wariyay inuu yihi khallataani laa yuxsiihima rajulu muslimu ilaa dakla jana alaa wahuma yasiir waman yacmal bihima qaliil laba sifo qof muslima hadduu ku dhaqmo jannuu gelaya waanay fudud yihiin laakiin cidda ku samaynaysa nebigu waa qaliil bu ihi waman yacmal bihima qaliil yusabix اllaha fi dubri kuli salaati cashra wayaxmaduhu cashra wayukabiruhu cashra faana raأytu rasuula اllahi sal ly slm yacqidu biyadihi qaala fatilka hamsu wamiئaة bاlisaan وأlf وخamس miئaة في الmiiزan carabka marka la eego boqol iyo konton wey mid kasta toonbaa loogu dhuftay miisaankana way usii badanaysaa marka adkaarta markaa almuhim waxaa laga qaadanaya in kolba qeyb la odhan karo ama maalin si la ohan karo lakin sida xisdanka iyago ku usii fadliga badan aad iyo aad bay arrintaas muhim uta mucaad jabal rasuulku wuxuu ku uhi uusika ya mucaad riwaayadda kale xadiiska maxay ahayd ya mucaad inii uxibuk mucaada waan ku jecelahaye falaa tadacana dubra kuli salaati an taqul salaad kasta dabadeed inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika halkaana waxaa ku jirta icaanadii icaanat اllah oo laa xawla lana walaa quwa ila biاllahi subxaana wa tacaala laa nastadiicu an naأtiya bاlkhayraati wanatruka almacaasi wالshuruur ilaa isticaanat illahi subxana wa tacaala falidalika laabudda an yakuna shaksu mustaciina billahi subxaana wa tacaala mutabari'an min alxawli walquwa markaa markasta qofku waa inuu ku dadaalo inuu xawl iyo xeelad ka beri noqdo oo laabudda an yakuuna mustaciinan billaah waayo hadday xoog iyo xeelo tahay dee inta nina kaa xooga weyne gaalkaa waad arkaysa hadday dhaqaalo tahay waad arkaysa ya hadday maskax badnaantay boqolaalkaa maskax badan baa jira haddana waa twfiiq min allah wama twfiiqii ila bilah ilahayna adoomadiisa isaga yaqaano washukrik cibaadada laftigeeda shukri ubaahan hadduu ilaahayba kuwaafajiyey islaamnimadii iyo tawxiidkii iyo ahlu sunna wixii khayrkona ilahay waafajiyey waa inaad ilahay ku mahadnaqo lain shakartum laazidinakum markaaba maskaxdeena waxa kusoo degdegaysaa maal iyo xoolo lagu siiyey inaad ilahay ku mahadnaqo maalka miyaan indhuhu ka qaalisanayn ya miyaanay dheguhu ka qaalisanayn miyaanu kalaamkii hadalku ka qaalisanayn miyaanu caafimaadku ka qaalisanayn miyaanay biyaha qaboobi ka qaalisanayn miyaanay ogsijinta la neebsanaya ka qaalisanayn ya miyaanay dhalanimada iyo faraaqada iyo xooga wax badan miyaanay ka qaalisanayn miyaanay maalintan iyo habeenkan isku keeni waadaananaye wajacalna leyla libaasan wajacalna nahaara macaasha wajacalna nawmakum subaata qul araytum in jacala allahu calaykum nahaara sarmadan ilaa yawmi alqiyaamati man ilaahu gayr اllahi yaأtiikum bileyli taskunuuna fiihi afalaa tasmacuun afalaa tubsiruun qul araytum in jacala allahu calaykum nahaara qul araytum in jacala allahu calaykum leyla sarmada ilى ywmi اlqiyaamati man ilaahu gayr اllahi yaأtiikum bidiyaain afalaa tubsiruun bay taasi tasmacuun marka wa min raxmatihi jacala lakum اleyla wالnahaara litskunuu fiihi walitabtaquu min fadlihi walacalakum tashkuruun waa ilahay fadligiisa ka mid tahay har iyo habeen bu ilahay saasku keen badbadel haddii wada madow inay noqon lahayd habeenkoodh sarmadan waa daa'iman mustamira haddii habeen in lagu jiri lahaa ka waran maalintii baa loo baahan lahaa haddii maalin lagu jiri lahaana habeen baa loo baahan lahaa laakiin nicmada ma dareensanin meel kale nicmadii ka eegaynaa tanaa wa xusni cibaadatika oo cibaadadaada wanaageeda ilaahow cibaadadu way macaan tahay way wanaagsan tahaye alcibaada alxasana hiya alcibaada alkhaalisa lilahi tacala almuwaafiqa lisharc haddaba fiirso cibaada wanaagsan halka laga eegay waxay culimadu ihahdeen waa cibaadada khaaliska ah ilaahay dartii loola jeedo ee sunnihiina waafaqsan hadduu qofku dadaalayo dadaalayo bidca u sameynaya balka warran caamilat naas miyaanu noqonaynin ya ha qof baa adkaar bidca oo cid u dhiibtay ku celcelinaya adkaartii sunna ahaydna aan la imaneyn marka am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini maa lam yadan bihi illah cid kale iska samaysteen